الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فحدثني جمع من الشيوخ آخرهم شيخنا الشيخ صالح عبد الله العصيمي غفر الله له ولهم جميعا بإسناد كل منهم إلى سفيان بن عينة عن عمر بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عامر العاص can cabdillahi bn cabdi lcaasi radia allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam alraaximuun yarxamuhum araxmaan irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi samaa wamin daraa'iq raxmati raxmatu lmucalimiina bilmutacalimiina biiqraa'ihim usuul almutuun khaasatan rasuula xadiid almustafaa warasuul mujtabaa sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasaxaabati ajmaciin yafuduu bisacaadati alcaajil alaajil يفوز بسعادة العاجل والآجل فهذا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 اlkhamri khamrada magaceeda usugitaan loo suga ayuu baabkan u baab yahay likulli muskirin wax kastoo wax sarkhaamiyo oo min alashribati cabitaanada ah wax kastoo la cabo haddii marba qofka ay sakhraamiyaan in magaca khamrada la siina oo magaca khamrada ay toos u qaadanayaan ayuu baabkan u baab yahay magaca khamrada caadiga ah shaygaan in khamra loo yaqaano laazim maaha hadduu marba qofka sarkhaamina magacaas khamrada toos ayaa loo siinaa sidaa weeyaan xadiidka shan kun shan boqol iyo laba iyo sideetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam akhbarna sweyd ibn nasr almarwasi qaala xadaثna cabdullahi bn mubaarak waa imaamkii can xamaad ibn zayd ibni dirham qaala xadaثna ayuub ibn abi tamiis sakhtiyaani can naafic mowla cabdillahi bni cumar can ibni cumar radia allahu tacala canhuma can اnebiy salى allahu alayhi waali waslem qaala nabigan wuxuu yidhi kullu muskirin wax kastoo wax sarkhaamiya xaraamun waa xaaraan wakulu muskirin wax kastoo wax sarkhaamiyan khamrun wa khamra saasuu nabigu adigay sala allahu calayhi waaalih wasalam hadduu marba waxaan wax sarkhaamiyo waa xaaraan sidoo kale hadduu sarkhaamiyana magaciisa iyo sumadiisa iyo abtirkiisa wuxuu noqonayaa khamre ayuu noqonaya ayuu nabigeena cadaynaya sala allahu calayhi waaalih wasalam xadiid shan kun shan boqol iyo saddex iyo sideetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasai axuseyn bn mansuur ibni waa imaam ahlu الsuna waljamaca shaybani weeyaane qaala waxaa axad اla'ima اlmatbuuciin min aimati الsuna qaala wuxuu yihi alimaam axmed bn xambal xadaثana cabdiraxmaan bn mahdi waa imaamkii qaala xadaثana xamaad bn zayd bn dirham can ayuub ibn abi tamiim akhtiyaani asikhtiyani can naafic mowla cabdillahi bn cumar bn cumar radi allahu tacala anhuma qala cbdillahi bn cumar qaala rasul rasulka wuxuu yihi salى اllahu عalayhi waali wasalam kulu muskirin wax kastoo wax sarkhaamiye xaraamu waa xaaraan wakulu muskirin wax kastoo wax sarkhaamina khamran waa khamra sidaas ayuu nabigeen yihi sala allah al slm qaala xuseyn xuseyn ibnu mansuur ibnu jacfara wuxuu yidhi qaala axmedu alimaam axmeda wuxuu yidhi wahaadaa xadiidun saxiix xadiidkan oo wax kasta oo wax sarkhaamiyo xaaraan yahay wax kastoo wax sarkhaamiyana magaciisa la yidhahdo khamra waa xadiid saxiix ayuu imaam muslim ayaa labada xadiid soo saaray weyaan xadiidka shan kun shan boqol iyo afar iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai xatulkhwana yaxmina durusta qaala xadana xamaad zayd dirham can ayuuba ibn abi tamiim asakhtiyaani can naafic mawla cabdillahi bn cumar bn cumar radi allahu tacala anuma qal abdillahi bn cumar qaala wuxuu yihi rasuulu lah rasulka sal slm kullu muskirin wax kasta wax sarqaami khamrun waa khamro weeyaan xadiidka shan kun shan boqol iyo shan iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai xatulkhwana cali ibnu maymuun qaala xadana ibn abi maxaa idin qoran nacam ibn abi daawuud baa noo qoran waa khalad xadaana ibn abi rawaad ibn abi rawaad waa cabdilmajiid ibn cabdilcaziz ibn abi rawaad weeyaan waa saduuqun wa kaana yukhti wa kaana murji'an qaala xadaanaa ibn jurayj wa cabdilmaligi can ayuuba can naafic can bni cumar qala wuxuu abdillahi bn cumar qaala rasul rasulka wuxu yihi sal slm kullu muskirin wax kasta wax sarkhaamiye khamrun waa khamra wa kullu muskirin wax kasta wax sarkhaamiyana xaraamun wa xaraan xadيث شhan شhan بqل iyo لح sideetanaad wa xadيث xasن صيixa qala imam أخbarna سwayd بن نصر المrwزي qala أخbarna cبداللahi بن mubaaرك can mحamed بن cajلان can naafic can بn cmر can النبي sl sلم qala nabigeen wuxuu yihi وradي الlah can جamiع صxaabati rasuل lah sl sلم وraxima الlah جamiع الruwاat qaala rasuulkeen wuxuu yihi عalaيه الصلاة sلام kulu muskirin wax kasta wax sarkhaamiya xaraamu waa xaraam وkulu muskirin wax kasta wax sarkhaamiyana khamra waa khamra baabu تaxriimi kulu شharaabin askara cabitaan kasta wax sarkhaamiya xaaraannimadiisa ayuu baabkan u baab yahay nooc kastuu ahaadaba cunitaanna ka warrama cabitaan haddii la yidhi oo waxa wax muxuu ahaa la cabo wax sarkhaamiya haddii ay xaaraan yihiin muskirna ay yihiin khamrana ay yihiin haddii la yidhi wax kastoo la cuna wax sarkhaamiya ka warrama aynoo la mid laakiin asal ahaan waxaa u badan in waxyaabaha sarkhaamiya dadka la cabo qaar waxaa weya waxaa la sameeyaa waa la uriyaa way sarkhaaminayaan hadda kollada ilmahay dhuuqayaan oo kale wax la midka ah lama cabo lamana cuno xataa sankonbaa muxuu ah la saaraa marka waxyaabahaas kulli waa muskil waana khamro sidaa weeyaan maxaa sharaabka cabitaan loo badiyey asal ahaan saasaa u badan ilahay markuu le subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa taakulu riba adcaafa mudaacafa iyada oo lalaabay oo lalalaabay oo lalalaabay hacabnina soo saas rabbigan ma dhahay subxaana wa tacaala haddii aan la lalaabay aada loo lalaabin oo markii boqol aan bixiyo aan hal shilin saarto oo ribo ah ma bannaanyin ma bannaano laakiin asal ahaan eh, ribada ayaa waxay u badan tahay in eh, adcaafan mudaacafa iyadoo aad loo laablaabay la cuno ayaa u badnayd sidii inbaa la cabiray saas weeyaan waa kharaja mahraj alhaalib waxa la yidhaahdo sidaa weyaan sida asalka saasaa u badan eh, laakiin haddii ay wax la cunitaan la cuno oo muskirahoo mxu qofka caqligiisa doorina oo sarkhaaminah haddii la helo ama waxa la uuriyo oo la shumiyo kadibna waxaa weeyaan qofkii sarqaamina la helo xukunkaasay qaadanayaan kama duuna magacaha noqotaya iyo xaaraannimo labadaba noqotaya sidaa weeyaan waay xadiid shan kun shan boqol iyo a hoos imaanay baabu taxriimi kuli sharaabin askara shan kun shan boqol iyo todoba-iyo sideetanaad waa xadid saxiixa qaala imaam nasraqna maxamed bn ansi qala xadana yaxya bn saciid alqaطaan can moxamed bni camr alleythi alansaari almadani can abi salamata bn cabdiraxmaan alansaari can ibni cumar radi allahu taca anuma an abi salamata bn cbdiraxmaan bn cawf weeyaan an ibni cumar radi allahu taala an nebi sal sl qal nabigen wuxuu yihi kullu muskirin ansaari maaha kullu muskirin wax kastoo wax sarqaami xaraamun waa xaaraan saas ayuu nabigen yihi sal la sl xadidka shan boqol iyo sideed sideed tiraad xadiis xasanu saxiix isnaad xaraamun waa xaraam sidaa weeyaan xadiidka shan kun shan boqol iyo sagaaliy sideetanaad waa xadiis xasanun saxiixulisnaad asna qaala alimaam unasai caleyh raxmat ullah akhbaranaa cali bni xujr qaala xadaanaa can ismaaciil ibnu jacfar ibn abi kaiir can muxamed ibni camr aleyfi can abi salamata bn abdiraxmaan can abi hurayrata radi allahu anu ardaha an rasulla rasulka sal sl wuxuu diiday an yumbada in cabitaan lagu rito oo lagu rido fi dubaa'i bocorti iyo wlmusafati iyo wixii la laamiyeeyey waalashii laamiga la mariyey iyo wanaqiir laamihii la qoray oo khamrada in lagu dhaliyo loo sameeyey iyo walxantami ashuunki iyo kullu muskirin waa markuu yihi kullu muskirin wax kastoo sarkhaamiin xaraamu wa xaaraan weeyaan xadii shan kun shan boqol iyo sagaashanaad waa saxiixa qaala imam abu daawuud sulayman ibn sayf alxaraani qaala xadaana mxamed bn sulaymaan alxaraani qaala xadaana maxaa idin qoran bn bnu zabr zabrin mi zabr oo bsukun اba naam bifatxi اlba zabr waa zabr ibnu zabr naam zaydkaas meesha kuma jirto xadaثana ibnu zabrin cabdالlahi bn calا الshami waa iqa weeyaan can اlqasim ibn mحamed bn ibn qaasim ibn xamed ibn ibn abi bakr sidiq can caaishat um lminiin radia allahu canha an nebi sal sl nabigeena wuxuu ay ka warisay umuna caaisha qaala inuu rasuulkeena yidhi calayh salaa slam ama nabigeena uu yidhi laa tambiduu war ha ku ridinane oo muxuu ahaa ka dhiganina waxaad cabitaan ku ridataan fi dubaa'i ee bocorti wala almusafati iyo waalashii la gaamuryeeyey amaba la raangiyey la muxuu ahaa la mariyey bahashaan la yidhaahdo gaamurka amaba shamiintada ii sheeg bahashaan maxay ahayd laamiga wala naqiir iyo laamaha la qoray oo khamrad in lagu caba loo diyaariyey ama lagu diyaariyo wa kullu muskirin wax kasta wax sarkhaamin xaraamun waa xaaraam weeyaan xadiik shan kun shan boqol iyo iyo kow iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam asxaabu ibraahim wqtayba bn saciid can sufyaan bni cuyeyna can الzuhri maxamed shab zuhri can abi salamatin cbdiraxmaan can caaishata qalat xadismn caaisha qaala rasul rasulka wuxuu yihi sal l slem kullu muskirin wax kasta wax sarkhaamiy kullu sharaabin cabitaan kasta la arkadha askara wax sarkhaamiyo fa huwa isaga xaraamun waa xaraam qaala qutayba wuxuu yihi can nebi ayuu ka wariyey sal l slem yacnii ninka la yidhaahdo isxaaq bn ibraahim marka wuxuu yihi qaala rasul lah sal slem qutayban muxuu yidhi can nebi sal slm alfaadii ay kala wariyeen ayuu halkaa ishaaraya marka wax kasta oo la cabo oo wax sarkhaamiya waa xaaraan xadiid kun shan boqol iyo labaiy sagaa shanaad wa xadiis saxiixa qaala alimaam anasai amatullah qurna qutayna saciid can maalik ibnu anas ibn abd alhijra xa waanba anas ibn asl marwasi qaala amana cabdullahi mubaarak can malik ibnu anas can shaabi zuhri maxamed weeyaan can abi salamatin cabdiraxmaan can caaishata radi allah anhu ana rasul sl sl slm su-ila waxaa wax laga weydiiyey can ilbitci cabitaanka loo yaqaano bitciga cabitaanka loo yaqaano albit bitci ama albitcu kow canbsul wa waa laga weydiye canbitci cabitaankaas la yihahdo bitciga wax laga weydiye waa noo imaa wuxuu biciga fa qaala rasuulkan wuxu yih sal slm kullu sharaabin cabitaan la arko askara wax sarkhaami xaraamun waa xaraam bitciga waxaa la yidhahdaa cabitaanka laga sameeyo malabka oo khamra mar noqon kara marna cabitaan iska caadi noqon kara marka magaca loo yaqaan muxuu yahay khamar looma looma aqooni jirin bidci baa loo aqooni jiray isagoo sidaa ah nabigeena qaacida ayuu dejiyey qaacidadaa uu dejiyey waxay noqotay wax kasta wax sarkhaamiyo inay xaraan yihiin sidaa weyaan waa yahay aa ku mashquulina darsigeena noo socda ahy bidciga marka waxaa weeyaan waa cabitaanka khamrada wlafd lsweyd xadii shan kun shan boqol iyo saddex iyo sagaashanaad waa xadis sahir isnaada qaala aimam nasat abarna suweyd ibn slm qal ambana cbdillah mubarak can macmar rashid alasdi can zuhri maxamed shab zuhri can abi salmat bin cabdiraxmaan can caaishata radi alla anha ardaha ana rasul rasulka a sal slm su-ila waxaa wax la weydi albitci cabitaanka laga sameeya malabka fa qaala wuxuu yidhi kullu sharaabin cabitaan la arko askara waa sarkhaamiye fa huwa isaga xaraaman waa xaraan wاlbitcu bicigana min alcasali malabka ayaa laga sameeya way xadid shan kun shan boqol iyo afar iyo sagaashanaad waa saxiix isnaad qaala imam akhbarna cali bn maymuun qaala xadaثana bishr ibn sari albصri اlmaki can cabdirazaq daaqadaan xiro daaqadaan noo xiro kuwan labada daaqadood xiro kulli waa yahay waa yahay aan ku noqon can cali bn maymuun qaala xadaثana bishr bishr ibnu sari الsrي الbصري الmkي عن cبدiرزاq بن hmام سنعاnي عن mcمر رشد الأزدي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عائشة المؤمiنين رضي الله عنه أرضاها أنa رsuل رsulka صل سلم su wa laga weydiye can bidci cabitaanka laga sameeyo malabka faqال wuxuu yihi kulu شhراaبin cabitaan la arko oo askara qofka sarkhaamiy fahuwa xaraaم wa xaraan muhimadda wax kasta ka sameey muhimadda wax laga sameeyey ma maqamadiya laga sameeyey ma laga sameeyey mcinabaa laga sameeyey mamalabaa laga sameeyey muhimad taa maaha muhimaddu waxay tahay waxaan wax ma sarkaamiyaan ha waa xaaraan ma sarkaamiyaan soomahan waa wax bannaan sidaa weeyaan xadiidka shan kun shan boqol walbidcu huwa nabiid اlcasal asalka iyo malabka cabitaanka laga sameeyo weya xadidka shan kun shan boqol iyo shan iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nas axmed ibn cabdillahi bni suweyd ibnu manjuufin السدوسي وصدوق عبد الله بن الهيثم العبدي البصري عن أبي داود أبو داود الطيالسي ويان عن شعبة وإمامك عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه أبيس أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري ويان أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه قالوا في أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس ويان قال رسول رسولك الوحيد صلى الله عليه وسلم كل مسكر وحكست وحسر خامي حرام وحرام أي رسول كني صلى الله عليه وسلم حديث شنك شنبق اليوم لحي lixii sagaashanaad waa xadii ma qablahu qaala imamuna s akhna axmed ibn cabdillahi bn cali asadusi waa saduuq qaala xabdullah bdiraxman ibn mahdi waa imaamkii can israa'iil ibn yunis ibn abi isxaaq isabiici can abi isxaaq isabiici can abi burdata can abiihi qaala wuxuu abu burda bacanii waxaa i diray rasul rasuulka ayaa diray sal slem wa ana aniga mucaadan ila lyeman buu noo diray ragga yeman loo diri jiray cali ibn abi aalibaa ka mid ahaa abu mucaad ibn jabala ka mid ahaa abu muusa alashcariya ka mid ahaa raggaas kulli waxaa loo diri jiray ducaad iyo qudaad inay dadka diinta gaarsiiyaan oy ducaad noqdaan iyo inay dadka ay kala saaraan oy kitaabka alle kala xukumaan intay ka yaqaanaan sidaa weyaan bacanii waxaa idiri ayuu yihi abu muusa alashcari ana aniga waa mucaadun bacanii rasul sl sl ana aniga mucaadun ilyaman rasuulkeena ayaa anigii mucaad yaman noo diray fa qaala mucaadun wuxuu yidhi innaka adiga tabcauna waxaad noo diraysaa rasuul allow ilaa ardin dhul kaiirun uu aad u badanya sharaabu ahliha dadkooda cabitaanada cabayaan aad u badan yihiin yani cabitaano kala duwan oo hadda anaga nicmada la haysto oo kale markaad hadda aad tagta meesha qaaxadaha iyo meelaha cabitaanada waad wareeri waxaa lagu dhihi wax fulaan wax fulaan wax fulaan furlaato iyo balaayo iyo waxuun adiga nicamta tirada badan la tirin qofka xataa uu ku wareeri waxaa laga yaabaa labaatan cabitaan ama meela sida u kala dadka muxuuaha ama qaaxadaha u kala in lagu sheego ama toban cabitaan ood meelaad ku aad garan weyd ayagana saasay ahaayeen ayagoo xilligaa jooga kow inaka adi rasuulka allow tabcadna waxaad noo diraysaa ilaa ardin dhul kaiiru oo aad u badan sharaabu ahliha dadkooda cabitaanadoo ay aad u badan yihiin famaa ashrabu maxaan abi marka hadii aysaa tahay qaala wuxuu yidhi ishrab wax kasta cab walaa tashrab muskiran wax ku sarkhaamiyana cabin warku waa caddiisoma warku war cad cabitaanada dhan oo la miiro oo geedaha muxuu ahaa iyo miraha laga miiri iyo xubuubta xun cab cafwan laakiin wax ku sarkhaamiya oo iska ilaali bas ya ma aqaana kaas haye <laughs> waa wax aad kolley waxay u baahan yihin in la baaro wuxuu yahay aniga aad uma aqaano nacam a ma khamr qofku masabkhaamina a may aad soo kokolada mogta warshad khamr samaysan ay samayso waa laga yaabaa laakiin masarkhaamina horta wax masarkhaamina maya soo kama bixin intaa waxaa marka imaan kara waxaan eh, enerjiga ku jira noocka shirkad kastu ahaadaba ha ahaadee wax dhibaato qofka cabaa u keensana ma ku jiraan wax dhibaato hadday ku jirin uusan daroogana keenaynin waa xalaal ayiba ah weyaan haddii ay m sarkaamin ku jiraan waa xaaraan waana mxua ah khamro haddii ay wax dhibaato u geysana jirka bini aadamka walow eh, yani madal baciid xilli dambaba ha noqote oo cudurada khatarta keena oo qofka mxuu ahaa yani caqligiisa ama jirkiisa dhib ukeysan haduu yahay ilkihiisa wamaa ilaa dalika ayadna waa xaaraan maxaa yeelay wixii dhib keensana adararu yuzaar laa darar walaa diraar qaacidadaas nabowiga ayaa loo daliishani laakiin labadood ay ku jirin oo muxuu ahaa munabih u yahay urdada un muxuu ahaa iyo hawlihii aad qabsan laheyd uu kugu kaalmayni qaxwada iyo oo kale wix la midka ah hadda qaxwo markaad ku dhufato ma ma lagu sarqaami ya culamaa la may hurdo celin iyo sarqaamitaan waa kala duwan yihin sheekh ya hadda kaba soo qaad canaha geel canaha geela suusac haddii aad si fiican muxuu ahaa aad u cabti see noqoni mmadaragoys lakin hurdaa ku qabani waad hurdooni marka waxyaabahaas noocaas ishkaal ma laha laakiin qadiyadda xataa canaageel haddii ay noqdaan oo sarkhaaminaan o khamre noqdaan intaa muddo yeelaan yeelaan suusac noqdaan biita sii noqdaan kadibna ay xaalad khatar ay gaaraanoo oo qofka ducab ku sarkhaami inkastoon weli aan maqlan aniga canageel wa ku sarkhaami marka wax kastoo muskira adiga canageel oo bixi ya sheekh dambarka adoolada oo lagu hurdeer walaaka marka muxuu gaari arageela horta doolada caano geel khabro ma aha darogar ma waa looba taas waxaa yeelay waxaa yeelay waaba fitradii waa wax lamid adduunka maaba jiraan laakiin waxa laga hadla waxaa weeyaan waxyaabahan ama muddo la dhigay oo yani la raajiyey amaba wax adawaad inta wax lagu daro kadibna wax sarkhaamiyey su-aalaha intaa ka yeeleysa waxay idmaaqan nacam brewers midtan caadiga ahoo khamrada haha midda waxaa runta ah, warkaas middaas iyada ah horta beriga waan arkaa waan garana sacuudiga mar ay keeneen hadda waa laga cabaa dhaladii khamradii caadigeed ayuu ku jira nafsa shay waa khamradii ku jiraa laakiin waa cabitaan iska caadi ah waa qamadi iyo wax noocaas wax laga sameeyey oo laakiin haba yaraatee aanan alcool lahayn on darogon lahayn hmm? marka qofka aduu caba waa un caafimaad ahaan iyo mooyaane hadda wax eh, qofku ku sarkhaama ama isbedel u imaana ma lahan culummada marka waxay dhaheen xilligaa joogtay qofka horta xaaraan annaga waxaan ku xarayn maha inay yidhahdeen ila waxaa u taalla qaacidadii kullu muskirin xaraaman baa u taalla waana qaacida nabowi ah nabigeena u deji alai slat slaam marka laakiin waxay dhaheen qofka waxaa aad u haboon inaan wa loo dhawaanin maxaa yeelay waxay u tahay jaraanjaro lagu fuulo khamradii qofka markuu bahashan wat xitaa waa lagu tuhmi waaa khamr cabisa lagu malaynaya aleyhi marka in laiska dhaafo ay ku taliyeen culimadu laakiin wax ay ku dhahaan xaaraan ma ay sheegin waana sida muuqato wallahu aclam waayahay xadiidka shan kun shan boqol iyo iyo toddoba iyo mia iyo toddoba iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas akhbarna yaxya bn muusa albalqi qala xadaثna abu dawud aطayaalisi qala xadaثna xariish ibn sulaym الjucfi waa maqbuul qala xadaثna طalxa ibn musarif alyami waa iyami bikasri alhamza iyami alhamdani alyamin waa la yihahda iqat qaariun faadil can abi burdata ibn abi musa ashcari can abi musa alashcari radi allahu anhu arda qala wuxu abu musa qaala rasul rasulka wuxu yih sal slm kulu muskirin wax kasta wax sarkaami xaraaman waa xaraam xadiidka shan kun shan boqol iyo sideed iyo sagaashanaad waa xadii sanaada maqtuuc maqtuuc waa taqaanaano wuxuu taabiciga ku dhawaaqa hadalka taabiciga iyo wixii ka dambeey weyaan ayaa maqtuuc la yihahdaa laakiin sanad ahaan waa saxiix hadda kuwaan hadda noo imaana qeyb ka mid a hal xabo waxaa ku jira daciif iyo laba xasana iyo laba saxiix weyaan inta ad safxadana qaala imaam abarna swayd ibn asl marsi qala ambana cbdillahi mubaarak qala ambana alaswad ibnu shaybaan wa iqatun cabd asadusi qaala samictu caطaa bn abi rabax sa'alahu rajulin uu weydiiyey ayaan maqlay oo faqaala wuxuu yidhi ninkii wax weydiinay ina anaga narkabu waxaan koraynaa asfaaran safara yani waan safraynaa weyaan oo fatabruzu lana ashriba cabitaana ayaa noo noo soo bambaxa oon la kuwnaa fi aswaaqi suuqaqaan ku aragnaa laa nadri ma ogin awciyataha waalasheeda laa nadri ma ogin awciyataha waalashii lagu soo muxuu ahaa miiray ma naqaano faqaala wuxuu yidhi kullu muskirin wax kasta oo wax sarkhaamiya xaraaman waa xaaraan saasuu ku yihi fadahaba ninku wuxuu gudagalay ama u tallaabo qaaday ama dhaqaaqay yuciidu hadal kusoo celiyo uu yidhaahdo waxaa weeyaan cabitaan ayaan la kulannaa anagoo safara suuqyadaan ku aragnaa ma ogin waalasheeda mar labaad kuso celiy wuxuu rabaa inuu ayadii isagu taabta ma garat fadahaba wuxuu gudagalay yuciidu inuu hadal kusoo celiyo faqala u kullu muskirin xaraamu shay kasta wax sarkhaamiya waa xaraam fadaaba yuciid ninkii mar saddexaad inuu kusoo celiyay ayuu guda galay faqala wuxuu yidhi ma huwa xukunka wuxuu yihi maa aquulu waxaan ku dhihi laka adiga hadalka iyo xukunka waxaa weeyaan aday ku taallaa wixii ku sarkhaamiya iska ilaali weyaan wixi aan sarkhaaminayn waaba wax bannaan ood ilaahay subxana wa tacala ku baneeyey xadii shan kun shan boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad waa isnaad maqtuu qala imam muslim asmaxu nasuin min nasr marasi qala bana abdullah mar qala can haruun ibn ibrahim alahwaazi wa hiqa can ibni siriin waa maxamed ibni siriin waa imaamkii ataqaneen kaana laa yara ariwaaya bimacna qaala wuxuu yidhi ibnu siriin kulu muskirin shay kastoo waxsarqaami xaraamun xadiidkaa ma haysanaa mogta xadiidka caddaa oo nabawi ayaan haysanaa xadiidk shan kun iyo lix boqolaad waa daciifu naga noqday waana maqtuuc daciif isnaad waana ilahay mahadii subxaana wa tacaala in caawa aan taagannahay xadiidka shan kun iyo lix eh, boqolaad gabagabada kitaabkana waxaa weeyaan waa shan kun iyo toddoba boqol iyo miqawa iyo konton iyo todoba macneeda maxay tahay boqol iyo konton iyo eh, mxuah sideed xadiid ayaaba ka harsan ilaahay subxana wa tacala khayr ha noogu dhameeyo waa yahay akhbarnaa suwayd ibn nasr marwasi qaala anba'ana cabdullahi mubaarak can cabdimalik ibn طufayl aljazari qaala kataba ilayna cumar ibn cabdilcaziiz ayaa noo qoray waraaqu noo soo qoray cumar cabdilcaziz waa amiirka a taqaanin omowiyiinta ragga ugu cadaalada badan ka mid ahaa raxima allah raxmatan waasica muxuu soo qoray laa tashrabuu ha cabina min ailaa'i cabitaanka la kerkeriyey ilaa ayaa la yidhahdaa ilaa uu ka adkaado ood ka khamroobo xataa yadhaba ilaa uu ka taga ulutaahu saddex meelood marka loo qaybiyo laba meelood ilaa ay muxuu ahay ka gurta oo yabqa soo haro uluuhu yabqa uu soo haro uluuhu ulukiisi uu soo haro yani sidii loo karina ilaa laba meelood saddex meelood laba meelood ay muxuu ahaa ka gurto oo ulu uu soo haro wa kulu muskirin wax kastoo wax sarqaamin xaraamu waa xaraan qaybta dambe kulu muskirin xaraamunta waa xadiid nabowi oona saxiixun soo marray laakiin qaybta hore waa daciif umana hayna waxaa weeyaan waa maqtuuc waana si daciif xadiid shan kun lix boqol iyo koobaad waa xadiid xasan xasan isnaad maqtuuc qala imam abarna sweyd bn slm q ambana cbdulahi mubarak can isacq ibnu xasan albakri saduq yahim wa kana zaahida qaala kataba cumr bn abdاlcaziiz ilaa cadiy ibn aطah kulu muskirin xaraam ayuu qoray weeyaan wax kasta wax sarkhaamiy waa xaraan kan ay xasan laakiin laa tashrabu طilaa xataa yadhaba ulثaahu wayabqa uluثuda uma hayno xadii saix uma hayno weyan ama xataa ahar saix uma hayno xadii ku shan kun lix boqol iyo labaad waa xasan isnaad maqtuuc qaala alimaam falas qala xadaana abu dawud ayarsi qala xadaana xariish ibn sulaym aljucfi maqbuul qaala xadaana طalxa ibn musarif wa iqat qaariun faadil can abi burdata ibn abi musa ashcri an abi musa ashcri ana rasul rasulka sal l slm qa rasulkan wuxuu yihi kullu muskirin wax kasta wax sarkhaamiya xaraamun waa xaraam baabu tafsiiri اlbici wاlmizri baabu tafsiiri اlbici bici waxa loo yaqaano oo la fasiro bici waa la yihado cabitaanka biciga la yihahdo oo la fasiro wuxuu yahay iwalmizri iyo cabitaanka misriga la yidhaahdo bidciga waa cabitaanka laga samey malabka maxaa taabateen waaya ahy maxaad taabateen ya qof ku jiro mala meesha waayahay telefoonada meesha ka fogey waayahay misrigana waxaa weeyaan waa cabitaanka laga sameeyo geleyda geleyda laga sameeyo dadka qaarna waxay yidhahdaan arabikibi ay dhahaan galbeedkaasi meelahaas calcumuum gelayda cabitaanka laga sameyo waa la yidhaha mizri oo weliba khamra noqon jiray bicigana waxaa weeyaan waa kan laga sameeyo malabka xadii shan kun lix boqol iyo saddexaad waa xasan isnaad qaala alimam n qala ambana abdulahi mubaarak can ajlax ibn cabdilahi alkindi qaala xadaanii abu bakr ibn abi muusa alashcari can abihi abis abi musa alashcari qala wuxu abu muusa bacanii waxaa i diray rasul rasulka sal sl ilyman yaman ayuu i diray faqultu waxaan ihi rasul rasuulka allow ina biha iyada gudaheed ayuu ku sugnaaday yamanta ashrabatan cabitaana fama ashrabu maxaan cabaa wamaa adacu maxaan iska dhaafaa qaala wuxuu yidhi wamaa hiya cabitaanada maxay kale yihin bal ii sheeg sheeg qultu waxaan idhi albitcu walmisru bitci mid la yidhaha ayaa ka jira oo cabitaana iyo misri mid la yidhahdo qultu waxaan idhi qaala wuxuu yhi rsulkeena marka wama albitcu bitciga muxuu yahay walmisru misrigana muxuu yahay sidaa weeyaan labadaas igu weydiiye qultu waxaan idhi ama albidcu bidciga miya fanabiid اcasali casalka cabitaankasame waa iyo malabka wa ama almizru misriga miya fanabiid dura gelayda cabitaanka laga sameeye weeyaan faqala rasul ui sal slm hadal kale waa xalaal iyo xaraan iba maba gelinba muxuu dhahayna rasuulkeenna laa tashrab muskiran wax ku sarkhaamiha cabin wax wax sarkhaamiha haw dhawaanha cabin fa innii aniga xaramtu waxaan xaaraam yeelay kula muskirin wax kasta oo sarkhaamiyo waan xaaraan yeelay sidaas ayuu nabigeen yidhi sal la sl xadidka shan kun iyo lix boqol iska sidaaska saa iska dami doona shan kun lix boqol iyo afraad intuu nooga dari lahaa waa xadiid saxiixa qaala alimam nasn akhbarna moxamed ibni aadam ibni sulaymaan can ibn fudayl waa moxamede can shaybani waa sulayman ibni sulaymaan waa fayruzi can abi burdata ibn abi musa alashcari can abihi abi musa alashcari qala wuxu yhi abu muusa bacanii rasul rasulka ayaa ii diray ila alyamn yeman ayuu ii diray o faqultu waxaan ya rasul rasulka allow ina biha ashribatan cabitaano ayaa yaman ka jiro yuqaal lahu loo yidha albitcu walmizru la yidhahdo qala wuxu ma albicu biciga muxuu walmizru maxay yihiin qultu waxaan idhi sharaabun wa cabitaan yakuunu ahaada min alcasali malab walmizru misrigana yakuunu waxaada min ashaciiri qamadigi ayaa laga sameeyaa yani waxaa dhici karta in gelaydan la dhihi jiray kan laga sameeyo kan la dhihi jiray qaala wuxuu yidhi kullu muskirin wax kastoo wax sarqaami xaraaman waa xaraam xadiidka shan kun lix boqol iyo shanaad waa xadis sahih isnaada qaala alimam nas akhbarna abu bakr ibn cali qala xadana nasr ibn cali ibn nasr aljahdami qala akhbarnii abi abis wa cali ibn nasr aljahdami qala wuxuu yihi xadaثana ibrahim ibn naafic can ibn طawus cabdillahi can abihi abis طawus ibn kaysaan can ibn cumar radi allahu ta anuma qal cbdillah bn cumar khaطba rasulah nabiga ayaa khudbay calayhi salatu slam fadakara wuxuu sheegay aayat alkhamri aayadda khamrada ayuu sheegay faqala junub ba wuxuu ya rasul rsulka low ara'ayta almizra bal cabitaanka mizriga la yihahda ka waran qaala wuxuu yih rsulkeen wamilmisru misrigana muxuu yahay qaala wuxuu yihi xabbatun waa xabad iyo masega tusnacu la sameey bilyamani yaman yacni waxaa laga sameeyaa xabad amaba masega ayaa laga sameeya ama haruur waxaa tihahdaba ayaa laga sameeyaa oo weliba dalka yaman ayaa lagu sameeya qaala wuxuu yidhi tuskiru miyay sarkhaamisaa qala wuxu yhi nacma qala wuxu yhi kullu muskirin wax kasta waa sarkhaamiya xaraam wa xaraam qofka marka mustaftaga ah oo fatada la weydiini qofku waa inaad kaa masal cadaysato intaadan jawaab u boodin waxaan hubsa si aadan muxuuha god ugu dhicin dadka qaar oo fataawida weydiinayaan waa adkiya waxay kaala soo baxayaan wax xaaraan inaad xalaalo tirahday kaala soo baxayaan suura waxay kugu dhigayaan qurux badan oo kadibna untig u baahan iyo iyo muxuuha inaad ku dhufato shabad marka iska ilaali ya lastu bilkhib'i wala alkhib'u yakhdacuni waaya xadiidka shan kun lix boqol iyo iyo lixaad waa xadii صaيح qal imam qala xadثna abu cawaana alوضاح بن cbd shkuri can abi abi aljuwayriya abuاljawayriya wa xaطaan ibnu khafaaf aljarmi qaala samictu ibn cabaas aan ka maqlay ibn cabaas ibn cabdilmuطalib wa cabdilaahi waxaa weeyaan xabr uma turjumaan qur'an radia allahu canhu can abihi kadalika samictu waxaan ka maqlay ibn cabaas ayaan ka maqlay wasuila isaga wax laga weydiiyey wasuila isagoo su-aal la weydiiyey faqiila waxaa loo yidhi aftinaa fatwa naga sii في البناadق diqi bikasri daal banaa axsanta ah, aftina fi lbaadaqi ha axsanta aftina fi lbaadaqi cabitaanka baadaqa loo yaqaana noo fatwo baadaqa muxuu yahay maa ubika min casiir اcinabi fasaara muskiran cinabka cabitaankiisa ayaa la karini la karini ilaa uu ka noqdo mid wax sarkhaamiyo baadaqi axsanta faqala wuxuu yihi sabaqa muxamadu nebi moxamed wuxuu ka hormaray albadaqa cabitaanka baadaqa la yidhah wuu ka horreeyey rasuulkeenna oo markuu nabiga dhintay kadib ayuu soo baxo imaaday wamaa askara wax alla wix sarkhaamiyana fahuwa xaraamun wa xaraam bes warku waaba dhammaaday baabu taxriimi kullu sharaabi askara kaiiruhu cabitaan kasta oo mxua badnidiisa amaba kiisa badan u wax sarhaamiya xaaraniisa baabkan ogaab xadidka shan kun lix boqol iyo toddobaad waa xadid xasan saxiix qaal imam muslim taqona cubaydillahi bn saciid saraqsi waa taqaanaan qaala xaddatana yaxya bn saciid yacni bn saciid alqataan can cubaydillaah ibn cabdillahi bn cud bn scuudin uyaan u malaynaya qala wuxu yidhi camar ibn shucayb can abihi can jaddihi can nebi sal l slm qal wuxuu yidhi maa askara kaiiruhu intiisa badan wixi ay sarkhaamiso faqayilu wixiisi yarna xaraaman waa xaaraan haddii aad laba litir cabto ama mxu wii ku sarkhaamini inaad muxuu ahaa saddex jeer ka bato lama ogola ama hal jeer aad ka bato lama ogola maxaa yeelay badni iyo yari kuma xirna marba waa waxba sarkhaami ma ku jiraan ha aw dhawaan شhan kun lix boqol iyo sideed waa xadيث صaيixa qala الimaم أخبرna xميد بن khلد qala xadثna سعيد بن حكم qala أنbana محamed جعفر qala xadثnي ضحاk بن cثمان can bukayr بن cبد لله بن أشج can cمر بن سعد بن أبي وقاص can abihi abi سعد بن أبي وقاص can النبي صل sل nabgen وu qal nabgen وu yhi anhaakum waxaan idin diidaya can kaiiri ma askara kaiiruhu can qaliili maa askara kaiiruhu anhaakum waxaan idin diidayaa can qaliili maa shay kiisa yar oo askara u sarkhaami kaiiruhu kiisa badan ayaan idin diidayaa xadii shan kun lix boqol iyo sagaalaad waa xadii saxiixa qala imamuna sal qawna maxamed abdillahi bni camar qala hadana weliid ibni kaiir can adaxaaki bni cuثmaan can bakay bn cbdillahi bn ashaj can camr bni sacdin can abihi ana nabi sal sl nabiga naha wuxuu diiday can qayli ma askara can qayli maa shay kiisa yar oo askara u sarkhaami kaiiruhu kiisa badan xadiidka شhan kun لix boqol iyo tobanaad oonu dambay ashirkeena caaw in allah tbaaraka wa taعala wa xadيiث صaحيixa qala imam hisham بn cmar qala xadaثna sadqة ibn khalid can zayd ibn waqid qala akhbarnii khalid bn cabdالlaahi ibn xusein can abi hurayra cabdixasan khadowsi qala hur abi hurayra calimtu waxaan ogaaday ana rasul rasulk sl slm kaana inuu ahad yasuumu mid sooma ayaan ogaaday oon ka warqabay fataxayantu waxaan la fiirsaday firahu xilligiisii auraye firahu afurkiisa xilligu afurka nabigu muxuuha cunaayey oo afuray ayaan la fiirsaday binabidin cabitaan ayaan la fiirsaday oo sanactuhu aan soo sameeyey lahu isaga aan nabiga usoo sameeyey fii dubbaa bocor ku jiro oo muxuu ahaa waalka bocorta ah gudaha laga bixiyey waxyaabaha ku jiray oo cabitaanka khamrada lagu diyaarinayay ama cabitaanka cadiga lagu diyaarin jiray ayaan ugu soo diyaariyey fa jitu waan u keenay faqaal wuxuu yidhi adnihi soo dhawey faadnaytuhu minhu aan u soo dhawey cabitaankii aan u soo dhawey faidaa waaba isagoo huwa cabitaankii yanishu ay yakli oo burinaaba ayuu leey <laughs> halkiisi alla kujeedan faqaal wuxuu yidhi idrib ku dhufo bi haada bocortan iyo wax ku jiraba alxa derbiga la dhac weyaan ku dhufo derbiga faina haada kan sharaabu man duul cabitaankii weeyaan laa yuminu aanan rumaysanan bilaahi alla walyowm alaakhir i maalinta yani waa khamroobay soo ma marba haddii bahash burun ay gaarto xaalad waa halowday qaala abu abdiraxman waxir anasaa'i caleyh raxmat ullah wa fii haada xadiidkaas waxaa ku sugan daliilun daliil calaa taxriimi asakari maxaa ku qor sukri ma idin qormi asakari sarkaanka aliilihii intiisa yar kaiir intiisa badan walaysa ma ahayn xaalada iyo aniga kamaa yaquulu si ay yihadaan almukhaadicuuna kuwa dadka dhakra oo khaainiinta ah oo dadka mxuu ahaa god ku rida amaba laftoodaba khiyaamo kamaa sida yaquulu ay yihahdaan alkhaadicuuna kuwa khiyaama lianfusihim anfyaalkooda bitaxriimihim xaaraam yeelitaanka iska xaaraam aakhira sharbati cabitaanka inta u dambayso iyo wa taxliilihim banaynta baynaynayaan maa taqadama wixii ka horeeya alladii kaasoo yushrabu fi lfaraqi qablaha alladii yushrabu fi faraqi qablaha waxaad ku bedeshaan sida saxiixa kama fi lkubra alladii yasri fi lcuruq alladii yasri fi lcuruq alladii ki yasri dhex jibaaxa oo dhex socda fi lcuruuqi xidada wataxliilihim banaynta banaynta ay banaayeen maa cabitaan taqadamaha cabitaan ku dambeeya ka horeeyey alladii kaasoo yasrii dhex marmara oo dhex jibaaxa fi lcuruuqi xidida o walaa khilaafa khilaafna ma jiro bayna ahlicilmi ahlucilmiga dhexdooda wax ay isku khilaafsan yihin ma ahan ana asukra sarkhaaminta bikulliyatihi dhammaantiiba laa yaxduu ma soo dirso cala sharbati alakhiirati sharbada cabitaanka damba kuma soo kordho duuna aluulaa iyadoo tan horaan la cabin iyo waaniya tan labaadoo bacda ay ka dambayso wabilaahi atowfiiq wuxuu la jeeda imaamka cali raxmat dadka qaar oo mukhaadiciin oo naftooda khiyaamayaan waxay yidhahdaan khamrada markaan u fariisanno oo muxuu aha qurqurada hore jugjug laga siiyo ama koobka hore lagu dhufto dhib ma lahan dhib ma lahan ama kan labaata wax weyn maahan laakiin kan u dambeeya markaad ku dhufata markaasay xaanaad noqon waxba kama jiraan warka maxaa yeelay sarkhaanka ma og hal mar kuguma soo booda markaa afka saartaba ma marka qofka cabo marka waxaa weeyaan kan u dambeeyo iyadoo ah ay ka horreeyeen oo kan koobaad i kan labaad aan la cabin kan u dambeeyo suusan raamini ya suuragal maaha wa caleyhi marka waxaa weeyaan warka asaga warjir maahan wax alla wixii marka cabitaan wax sarkhaamiye ah ama cunitaan wax sarkhaamiye ah ama wax la uriyo oo muxuu ahaa la shiiriyo waxaa weeyaan oo wax sarkhaamiyo in yar haddii aad ka isticmaasha iyo haddaad in badan ka isticmaasha intaba waa xaraam weyaan hada wallahu aclam wsala allah waslm abdi rasul mustafa